alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin qaala almusanifu raximah llahu tacaala waqowli illahi tacaala buu baab yahay ilaahay uu yidhi yuufuuna way oofinayaan binnadri wixii ay ku nadreen oo yakhaafuuna waxay ka baqayaan yowman maalin kaana uu ahaaday sharuhu dhibkiisu mustatiiran ee muntashiran mid faafa oo meelo badan gaadha aayaddan musanifku raxima ullahu tacaala wuxuu u daliishaday nadarku inuu yahay cibaado ilaahay cid aanayn haddii loo sameeyana u shirki noqonayo aayaddan waxay kusoo aroortay fii siyaaqi اlmadxi lilmu'miniina biannahum yuufuuna binuduurihim ammaan la ammaanayo dadka muminiinta oo lagu ammaanayo waxa ay ku nadraan ee daacada inay oofiyaan aayaddani halka ay ka tusinayso maqsuudka baabka oo ah annadru ligayr اllahi inuu shirki yahay waxa weeye أنها dلت على أن النdر عباadة لمdح الlahi عlى المؤمiنiina الmوفiina bه waxay tusinaysaa sa muصنifku u daliishanayo nadarku inuu yahay cibaado inuu cibaado yahayna waxaa tusinayaa limadxi illaahi cala almu'miniina almuufiina bih ammaanta ilaahay waa ammaanay mu'miniinta nadarka oofiya ida kana طaacata lilah wa ikhbaaruu biannahu sabab min asbaab alatii biha yadkhuluuna aljanna waxaa kaloo ilaahay uu ka hadlayey sababaha jannada lagu galo oofinta nadarkuna inay asbaabaha jannada ay ku galeen ay ka mid tahay buu sheegay wamaa mudixa faaciluhu waxaa cidda samayse la ammaanay ilaahay ammaanay aw cudda min asbaabi dukuuli اljanna fahuwa cibaado ama lagu daray asbaabta gelitaanka jannadu waa cibaado waidaa taqarara kownuhu cibaada fajacaluhu ligayr اllahi shirku mar hadday labada arrimood ku sugnaato ammaanta cidda oofise la ammaanay iyo asbaabta jannada lagu gala in lagu daray inuu cibaado yahay mar haddii labadaas sababood ku sugnaato fajacaluuhu ligayr illaahi shirku ilaahay cid aan ahayn in loo sameeya waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa sidaa musanifku raxima llahu tacaala aayadda inuu u daliishanayo waxaa caddeeyey sheekh sulayman bn cabd illahi fi taysiir casiiz alxamiid wuxuuhi wajhu dilaalati min alaayati calى atarjama ana allaha tacaala madaxa almuufiina binnadr aayaddani halka ay ka tusinayso nadarka ilaahay cid aan ahayn loo nadraa inuu shirki yahay waxa weeye ilaahay wuxuu ammaanay kuwa nadarka oofiya wallahu tacaala laa yamdaxu ila calaa ficli waajibin aw mustaxabin ilaahayna addoomaha wuxuu ku ammaanaa ficil waajiba ama sunno ah aw tarki muxaramin ama wax xaaraana in ilaahay daraaddi uga tagaan laa yamdaxu calaa ficli mubaaxi mujarad mubaax qura inay sameeyeen ilaahay addoomaa kuma ammaano marka ammaantan u waxay tusinaysaa buu leeyahay waxaanay sameeyeen inuu yahay waajib ama mustaxab wadalika huwa alcibaadatu wixii waajib ama mustaxabina de waa cibaado waman facala dalika ligayri اllahi mutaqariba ilayhi faqad ashrak shaygaa cibaadada qofka ilaahay cid aan ahayn u sameeya isagoo ciddaa ugu dhowaanaya shirki buu ku dhacay xaafid ibnu xajar fatxulbaarigisna wuxuu ku yihi waqowl اllahi tacaala yuufuuna bالnadri yuukadu minhu ana alwafaءa bihi qurba waxaa laga qaadanayaa aayadda oofinta nadarka la oofiyaa inay tahay wax ilaahay addoonka u dhoweynaya liلthanaaءi calى faacilihi inay qurbo cibaadaad tahayna waxaa tusinaya ammaanta la amaanay cidda ficilkaa samaysa lakina dalika maksuuص binadri الطaaca lakin nadar oo dhan maaha nadarka oofintiisa ilaahay muuminiinta uu ku ammaanaya ammaantana waxay ku gaar tahay cidda nadar طaacaa oofisa waayo waxaynu sheegnay markaa khilaafkii ku jiray masaladii ku saabsanayd nadarku ma cibaada maxdaba ah cibaado barax tiran ba in la nadraa in la oofiye maaha in la nadraa mise waa ficil marna cibaado noqda marna aan cibaado noqone afcaasha caadiga ee mubaaxa ka mid a aayaddani markaa waxay mas'aladan daliil u noqonaysaa haddaynu dhaahno nadarka laftiisa wax taaca marka lagu nadaro nadritaanka laftiisa ayaa cibaado ah markaasum bay daliil noqonaysaa waana sida uu ku tegay musanifku raximah llah iyo in badan oo shuraaxda kamidii sida aynu sheegnay waxay aayaddu daliil noqonaysaa calى اlqowl bana nadra cibaadaة fi kuli اlaxwaal marka waxaa lagu dhiso qowl kale nadarku xaalad kasta waa cibaado waa cibaado maxa wa ana sarfahu ligayr اllahi shirk ama qowl kale alqowl bana nadra min alafcaal اmuxtamila alati la takunu cibaadaة fi jamiici axwaaliha aayaddani daliil u noqon maysa nadar oo dham inuu cibaado yihi inama tdul اlaayaة calى ana nadra qad yakunu cibaada nadarku inuu xaaladaha qaarkood cibaado noqdun bay aayaddu tusinaysa walaa tadulu calى anahu cibaadaة fi kuli اlaxwaal xaaladaho dhan inay cibaadaya tusin mayso lakiin masaladu saynu sheegnay suwarka nadarka badankoodu waa cibaado oo waxaa la socda wax tusinaya cibaadanimada ilaa shan suuro waa inagii shalay sheegnay nadarka afraaddiisuna inta badan kuwaasay gelayaan waxaa khilaafu ka taagan yahay waa haddii tusaalahaan qof nool uu ku yidhaahdo iyadoo aanay la socon qaraa-in tusinaysa inuu u tacabudayo oo ugu dhowaanayo waxaan inuu ku yidhaahdo maalan waxaan naftayda laasimsiiyena waxaa kuu sameeyo ama waxaasaan kuugu nadiray adiga inuu idhaahdo taasoo kale maxalu khilaaf waay adaliil thani waa qowluhu tacaala ilahay u hi wma anfaqtum waxaad bixisaana min nafaqatina wax bixin aw nadartum ama aad ku nadartaana min nadrina faina allaha ilaah yaclamu woogi maadu huna waa shariya ma anfaqtum maadaas waaye ficilkeeduna waa anfaqtum iyo nadartum taa ku cadfan jawaabtuna waa faina allaha yaclamu oo macnaheedu yahay yujaazikum calayha ilaah u idinka abaalmarin doonaa ay kulu ma tunfiquuna min nafaqati qaliilati aw kaiira wax kastoo aada sadaqadood bixisaan oo yar ama badan ama xoolo wa wax kastoo xoolaa aada bixisaan oo yar ama badan fii xaqin aad ku bixisaan aw baailin fii sirin si qarsoon aad u bixisaan aw calaaniya kulu ma tanduruuna min nadrin fi طaacati aw macصiya xalaalo waxaad ku nadartaan oo طaaca ama macصiye ah faina allaha yaclamuhu ilaahay waa og yahay ilahay kama qarsoono wasayujaazikum calى dalika cilmiga waxaa loo sheegayaa waa in addoomaha la ogeysiiyo ilahay inuu ku abaalmarin doono xalaalo waxa ay bixiyaan fii xaqin aw fii baطili ama ay ku nadraan fii طaacati aw macsiyati in lagu abaalmarin doono iبن kaثيr wuxu uhi في تfsيr الآية يخبر تaعالى بأنه cاalم بجميع ma yfعlه الcاamiلuuna min الkhayرaaت min النفقات والmنduraaت وتضmن ذلika مuجاaزاaته عalى ذلika أwفر الجزاء للcاamiliin sheegista loo sheegaya ilahay inuu og yahay waxay bixiyaan iyo waxay ku nadraanba waxay koobsanaysaa inuu ku abaalmarin doono abaalmarinta ugu dhamayska tiran lilcaamiliina lidalika ibtigaaa wajhi kuwa ilaahay daraaddi u sameeya warajaa mawcuudi watawacada man laa yacmalu biaacatihi intaa dabeed ilahay subxana wa tacaala wuxuu u goodiyey kuwa aan ilaahay adeecahayn bal khaalafa amrahu wakadaba khabarahu wacabada macahu gayrahu faqaal wama lilظaalimiina min anصar ee yowma alqiyaama wajhu dilaalati ilaahi calaa maqsuudi ilbaab أن maxay ana allaha أن akbara ana tilka alacmaal ilahay wuxuu ku warramay in acmaashaasi oo ah annafaqa wannadr maxalu jazaihi yowma alqiyaama inay yihiin kuwo maxal u ah abaalmarintiisa maalinta qiyaame oo cidda samaysay ilahay u ka abaalmarin doona qofkii dee ilaahay daraaddii u sameeya wataratub aljazaai yadulu calaa anahu min alcibaadaat ficilka mar haddii hawaab laga ratibo iyo abaalmarin wanaagsan waxaynu soo baranay inay daliil u tahay inuu cibaadayi wataratub aljazaai cala alficli yadulu cala anahu min alcibaadaat id illahu إلا yujaazi ila calaa ma huwa cibaada ilahay addooma muxuu ka abaal mariyaa ajir kaga abaal mariyaa de faman sarafa tilka umuur ligayr اlahi fahuwa mushrik mar hadduu cibaado yahay oo jaza llahi اxasan abaalmarinta ilaahay wanaagsan uu sabab u yahay dee ilaahay cid aan hayn loo sameeya waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa sheekh ibn cuthaymiin wuxuu yihi fi اlqwl الmufid faإna اllaha yaclamhu tacliiq shay bcilm الlah daliil calى anahu maxalu jaزاء mar haddii shayga cilmiga ilahay lagu xidho la dha waxaa ilaahay waa og yahay wixiina ficil uu yahay bani aadam fulaya waxay taasi daliil u tahay daliilu calى anahu maxalu jaزاء ficilkaas inuu abaalmarinta ilaahay maxal u yahay manaa sabab inuu noqonayo id laa naclamu faa'idaة lihada اlإkhbaari bاlcilmi ila litaratub اljazaءi caleyh waayo faa'iide kaloo inuu ognahay oo ku jirta in laynoo sheego ilaahay inuu og yahay oon ka ahayn inay abaalmarin ka ratibmaysaa ma jirto ma lfaa'ida in la dhaha faina allaha yaclamu waxaad bixisaan waxaad ku nadartaan faina allaha yaclamuhu faa'idadeedu waa maxay waa in laynoo sheego infaaqa iyo nadarkaas iyo inuu yahay maxalu jazaء lah wataratub اljazaءi caleyh yadulu calى anahu min alcibaada mar haddii jaza laga ratibay weliba xasana wanaagsan taas waxay tusinaysaa inuu cibaado yahay wa hada wجه istidlaali اlmualifi bihadihi اlaaya istidlaalkana wixii kii aayaddii hore istidlaalkeeda ku jira ee hadal ahaa ayaa ku jira daliil الثالث qowluhu wفي الصحيiح في الصحيiح waxaa ku jira عan caiشhaةa radي الlahu canha laga wariyay ana rasuula الlahi salى الlaه عليه waslم qaala inuu yihi man nadara qofka ku nadra an yuطiica allaha ilahay inuu adeeco amar ilaahay uu fuliyo ama wax ilaahay u diiday inuu ka tago qofka ku nadra طaacadu de waa ficlu الma'muur wa tarku الmaxduur labadii way soo gelayaan falyuطichu ilaahay ha adeeco bimacnaa nadarkaa ha oofiyo oo waxaa طaacada uu ku nadray ha sameeyo waman nadara qofka ku nadra an yacصiya allah inuu ilahay amarkiisa khilaafay an yukhaalifa amr allah falaa yacصi ilahay amarkiisa yuu khilaafin oo nadarka ayaanu oofinin qowluhu yihi wafi الصaxiix lafdiga fi الصaxiix yuطlaqu wa yuraadu bihi صaxiix الbukhaarي fi الصaxiix ayaa la dhaha iyadoo loo jeedo صaxiix الbukhaarي aw صaxiixu muslim aw kilaahuma ama labadooduba iyagoo wariyeyna fi الصaxiixi waa la dhahdaa aw اlxukmi calى اlxadiiثi bالصxati xataa xadiidka on bukhaari iyo muslim midnaba aan ku jirina fi الصaxiixi waa la dhahdaa iyadoo loo jeedo fi اlxadiiثi الصaxiix oo xadiidkaa lagu xukumaya ama loo xukumaya inuu yahay xadiiث صaxiix wاlmuraadu bihi huna صaxiix الbukhaarي faqad rawa الxadiiثa fi صaxiixihi xadiidka lix kun iyo lix boqol iyo lix iyo sagaashan halkana fi صaxiixi musanifku wuxuu uga jeedaa fi صaxiix الbukhaarي bukhaari baa xadiidka saxiixiisa ku wariyay man nadra an yuطiica allaha falyuطichu ay man caqada calى nafsihi nadra yatadamanu طaaca qofka ku naftiisa saara nadar koobsanaya arrin طaaco ah nadar muطlaqa ha noqdo sano lilahi calaya an usalي cashar rakcaat ama muqayad ha noqo sm lilaahi calaya nadru in shaafa in shafaani an usalli cashar rakcaat waa nadr muqayada shardi baa ku xidhan hadduu ilaahay ishaafiyo ilahay waxaan ugu nadray toban ragcadood inaan tukano marka qofka nadarkaa طaacada ku nadre muطlaqa shardi aan ku xidhnayn oo nadru ah, mujaazaat aan ahay nadru tabarurah ama nadru waxa weeyaan mujaazaat ah oo wax ku xidhan oo nadarka muqayadka ah waxaa waajib ku ah inuu nadarka uufiyo cinda jamaahiir الculamaa lidilaalati اlamri fi hada اlxadiid calى اlwujuub falyuطichu amarkaasi waajibnimu tusinaya ama waajibin khilaafa liabi xaniifa oo isagu le alwafaau binadri waajib maaha waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsi qofka shay macsiyaa ku nadraana yaanu nadar ka oofino macsiyada yaanu samayn sida inuu yidhaahdo lilahi calaya nadru an ashrab alkhamr ilahay waxaan ugu nadray in khamri caba buuri dee macsiya inuu sameeyaa buu ku nadray macsiyana in la sameeyaa ma banaana aw lilahi calaya nadrun inshaafani an ashrab alkhamra ilahay waxaan ugu nadray hadduu ilaahay ishaafiyo inaan khamri cabo ama hebel inaan dilo marka nadarkaasi caqduhu muxaramu wa wafaauhu muxaramu bilijmac walwafaau bihi muxaramu bilijmac in sidaa loo nadraana waa xaaraan haddii sidaa loo nadro nadarkaa in la oofiyo la fuliyaana iyaduna waa xaaraan biijmac اlculamaa halka qura ee culimadu isku khilaafeen waxa weeye wujuub اlkafaarati fiihi calى qowleyn yaعnaa in nadarkaa la oofiyaa ma banaana hadduu markaa dee nadarka noocaasa oofin waayo oo uu amarka nebiga qaato kafaaro miyaa lagu leeyahay mise laguma lon bay culimadu isku khilaafeen wجه dilaalة الxadيث عalى maqsud الbab waa maxay أna fiihi alأmra bاlwafaaءi binadr الطاacة xadiidka waxaa ku jirta amr lays amray nadarka طaacada in la oofiyo man nadr an yuطiica اllaha falyuطichu fadla dalika calى anahu cibaada mar haddii oofintiisa lays amray dee waajib ayay oofintiisu noqonaysaa se culimadu u badan yihin wixii ilaahay waajibiyey ama suneeyeyna waa cibaado faman sarfa ligayr اllahi fahuwa mushrik sheekh cabdiraxmaan ibn xasan wuxuu ku yihi kitaabkiisa quraة cuyuuni اlmuwaxidiin man nadara an yuطiica allah falyuطichu liأnnahu nadarahu lilahi khaalصa fawajaba calayhi اlwafaء bihi fasaara cibaadata mar hadduu ilaahay u nadray oofintiisuna ay waajib ku noqotay cibaada ayuu noqonaya marka istidlaalkana wixii dee istidlaalkii hore ku sugnaa un baa ku sugan oo cidda tiri nadarku xaalad kasta waa cibaado ayaa adiladan daliishatay waaya laakiin nadarka ilaahay loo nadray طaaco loogu nadra isagu inuu cibaado yahay ishkaal ma leh qaala fiihi masaa'il alأulى wujuub اlwafaaءi oofintii waajibnimadeeda binadri nadarka la oofiyo nadarka in la oofiya inay waajibtay ay nadr aacati buu ujeedaa nadar oo dhan maayo oo ashu waa cahdiya weeye maaha istiqraaqiya oo ay nebiga yihi man nadar an yuiica allaha falyuichu in musanifku nadarkan uu leey in la oofiya oo waajib nadru taaxa uga jeedana wax caddaynaya masalada saddexaad buu ku yihi ina nadra almacsiyati laa yajuuzu lwafaau bihi ka macsiyo lagu nadro in la oofiyaa ma banaana marka binadri nadar oo dhan maahe waa nadru aaca athaaniyatu ida habata hadday sugnaato kownu cibaada nadarkii inuu cibaado yahay fa sarfuhu ilaa gayr illah ilaahay cid aan hayn in loo leexshaa shirkun weyi mar hadday cibaadanimadiisu ku sugnaato ammaanta la ammaanay cidda oofisa iyo asbaabta jannada lagu galo oof in lagu daray oofintiisa dee ilaahay cid aan hayn wax cibaada in loo sameeya waa shirki lianna alcibaadata xaqu khaalisu lilah waa xaq ilaahay gooni u leeyahy fajacluha ligayr illahi shirku wa binaan calى ana nadra cibaada maxda oo marka wax lagu dhiso nadarku inuu yahay cibaado maxda wqad sabqa ma fi dalika min alkhilaaf nadarku cibaada maxda miyuu yahay mar walba miyuu cibaadayey mise marna cibaadadu noqdaa marna waxaan cibaadahay laakin la soco calى اlqowleyn haddii la dhaahdo nadarku waa cibaada maxda iyo haddii la dhahdo ficil muxtamila ah. fasarfu nadri اlcibaadati ligayri ligayr illahi shirku nadarka cibaado ah yaana xaaladaha iyo suwarka uu cibaadada yahay ilaahay cid aan ahayn in loo sameeya waa shirki sida gowracaba xaaladaha uu cibaadada yahay ilahay cid aan ahayn in loo gowracaa shirki bay ahayd wa kaducaa xaaladaha ay cibaadada tahay ilahay cid aan ahayn in la baryaa maxay ahayd shirki aلثaaliثaةu ana nadr اmacصiya nadarka shay macصiya lagu nadro laa yajuus ma banaano alwafaau bih in la oofiyo sida hadduu ku nadro inuu zinaysto ama khamri cabo ama waxado ama dil xaq daraa inuu sameeyo waa nabiga yihi waman nadra an yacصiya allaha falaa yacصih baabka saddexiy tobnaad baab min الshirki alisticaadaة bgayr الlah shirkiga waxaa ka mida magangalka la magan galo cid aan ilaahay ahayn munaasabada uu baabkani kitaabu tawxiid la leeyahay iyo abwaabta ka horeysaba waxay noqonaysaa ana fiihi dikra nawci min anwaci shirki اlakbar almunaafi liasli الtawxiid waxaa ku jirta baabkan oo lagu sheegayaa nooc ka mida ah noocyada shirkiga weyn ee asalka towxiidka meesha ka saaraya wahuwa alisticaadatu bigayri اllahi isticaadata cibaadatin isticaadata cibaadatin waana magangalka la magan galo cid aan ilaahay ahayn magangal cibaado ah magangalkuna waktiga uu cibaado noqdo ee ilaahay cid aan ahayn haddii loo sameeyo uu shirki noqonayo xukumkiisu way noo soo socota sayأti daabidu dalika fi aqsaam اlisticaada musanifkuna raxima llahu tacala isticaadadan uu iطlaaqay ui baabu min ashirk alisticaadaةu bgayr اllah wuxuu uga jeedaa alisticaada alati hiya isticaadaةu cibaadati isticaado oo dhan maaha sidii dabxigaba aynu nihi dabxi o dhan uma jeeda aynu nihi dabxiga cibaadadaabuu ujeeda muطlaqu اlisticaada uma jeedo min ashirki shirkigan cadad min shuraaxi kitaab الtawxiid waxa shirku akbar baa looga jeeda mintu marka waa tabciidiya alfi shirkina waa lilcahdi la lilistigraaq waa cahdiya waa shirkigii laga soo hadlayay o ah shirkulakbarka shirki oo dhan maaha walihada mar hadday sidaa tahay oo shirkigan shirkulakbar looga jeedo laabudda min taqyiid اlisticaadaةi bاlxaala alati takunu fiiha isticaadaةa cibaada isticaadada lagu xukumay inay shirkulakbar tahay waa in lagu qeydo isticaadada cibaadada ah shuraaxda qaarkood baa yihi al waa lishumuul wاlistiqraaq shirkulakbar iyo shirkulasqar labadu way shamlisanaysa alisticaadaة lugata waa aliltijaaءu wاlictisaamu wاtaxaruzu aliltijaa shayga in lagu irkado walictisaam laga hoos galo cid kale iyo wataxaruz in isaga laysku ilaaliyo ayaa isticaado la dhahda sharcanna waa aliltijaaءu ilaa man yamnacuka aliltijaaءu waa in lagu irkado ilaa man yamnacuka mid kaa celiya min maxduurin takaafuhu min maxduurin takaafu dhibaad ka baqanayso liyamnacaka minhu suu dhibkaa kaaga celiyo aliltijaau ilaa man yamnacuka min maxduurin takaafuhu liyamnacaka minhu lannu isticaadadu waa alabu alcawd walcawdu fi luga waa alab liltijaa ilaa man yamnacuka min maxduurin takaafuhu marka xaqiiqaة الاsticaada waa murakaba min amreyn isticaadadu laba arrimood bay ka koobantay aliltijaaءu ilىa shay waa in laga dhex helo alab dalabkaas inaad cid cuskanayso ku irkanayso arrinka labaadna an yakuna iltijaaءu bisabab اlkhawf min shayin mutasifin bishar an yakuna iltijaaءu bisabab اlkhawf min shayin mutasifin bishar iltijaagi iyo ku irkashada cid aad ku irkatay waa inay ka dhalatay baqaad ka baqanayso mid shar ku sifaysan iyo dhib oo dhibkiisa aad ka baqayso labadaas oo laysu geeyebaa isticaado laysku dhaha alisticaadatu billaahi waa kasii khaasaysantay oo aliltijaau ila allah waa in ilaahay lagu irkado alictisaamu bihi oo ilaahay laga qabsado min shari kuli dii sharin mid kastoo shar iyo dhib leh sharkiisa markuu qofku leeyahy acuudu billaahi macnaheedu waa astajiiru billah inaga af soomaalihaan idhaahna magangal iyo ilahay baan magan gelaya walihada wuxu uhi ibnu taymiya fi kitaabihi اlqayim oo alraddu calى اlbakri wa qowl اlqaa'ili acuudu biاllahi macnaahu astajiiru billah ibnu kahiirna fi tafsir wuxuu ku yihi isagoo isticaadada qeexaya wاlisticaadaةu hiya aliltijaau ilى اllah alisticaada biاllaahi buu gooni u qeexay waliltisaaqu bijanaabihi min shari kuli dii sharin isticaadadu haddaba waa nowcu min anwaaci ducaa saynu horeba usoo baranay waa nooc kamida baryada dee alab baa ku jira siintaasi waa siinu alab waa alab alcawd in magangelin la dalbo mar haddii hadalku uu dalab yahayna dee waa ducaa oo ciddee kaa adiga sarraysa aad wax ka dalbayso marka waa nooc min anwaaci ducaa walakinaha takunu likashfi dari alxaadir waa dhibaato markaa taagan kashfinteeda dalab la dalbayo ka qowlihi salى اllahu alيه wasalam fima rawa muslim acuudu biاllahi min shari ma ajidu wauxaadir ilahay waxaan ka magan gelayaa waxaanaan dareemaya sharkiisa dhibkiisa yaana xanuunkanaan dareemaya dhibkiisa marka waa xaadir waa waa mawjuud waa mid jooga dhibki wa takunu limanci darari اlmutawaqaci wuquucuhu kadalika isticaadada saynu horeba usoo baranay waxay u dhacdaa dhib la filanayo weli aan dhicin inuu dhaco la filanayo inaad leedahay iga celi ka qowlihi salى اllahu alيه wasalam acuudu biاllahi min jahanam ka jahanama dee dhib nebiga alayh الsalatu slam markaa ku habsaday ma ahayn lakin jahanama dad baa geli doona waa la tawaqucaya inay dad galaan marka waa shar mutawaqaca ayaa ilahay laga magan gelaya marka waa adducaaءu bimanci aw bikashfi الdur الxaadir aw limanci الdarar الmutawaqac ducada lagu ducaysto dhibaato taagan in lagaa dulqaado ama mid la filanayo weli aan dhicin in lagaa difaaco adducaaءu bikashfi الdur الxaadir aw bimanci الdarar الmutawaqaci wuquucuhu so waadix ma ayib marka ducadu way ka caamsantay iyadu adducaaءu yashmal طalaba xusuuli nafcin ducadu waxay koobsanaysaa inaad dalabto wax waxtar leh wax waxtar le inaad dalabtaa dee isticaado maha hadaad tira allahuma ini asaluka aljanna ama allahuma ini asaluka cilma naafica miyuu isticaadayn isticaado maaha marka adducaau yashmalu alaba xusuuli nafcin aw dafca durin ama dhibaato weli aan dhicin in lagaa difaaco aw rafcihi ama mid dhacdo kugu habsatay in lagaa dulqaado intaba ducaa la idhahdo waadix maha sheikh اiسlاam iبnu taymiya wuxuu yihi fi kitaabihi الradd calى اlbakri wاlmustaciidu yaطlb manca اlmustacaadi minhu da la soco hadalkaas labadii aynu sheegnay buu ku dabaqmaya soo maynaan odhan waa adducaaءu bikashfi durin xaadirin ama waaqicin aw manci الdarar الmutawaqaci wuquucu soo saamaynaa odhan hadalkiisa ag wاlmustaciidu ka magan gelaya ylubu manca almustacaadi minhu waxaanuu ka magan gelayo cidduu magan gelayo in laga celiyo ayuu dalbayaa aw rafcahu buu dalbayaa marka ka mancigiisa u dalbaya waa mutawaqac waa mid la filayo laakiin aan dhicin rafcahu ka uu dalbayaana waa xaadir waaqicah marka dhibaato soo socota haddaad cid tidhaahdo iga celi waa isticaado mid ku haysato haddaad tiraa iga dulqaadna waa waa isticaado ida kana likhawfin طalba mancahu ka qowlihi acuudu biاllahi min cadaabi jahanam w cadaabi اlqbr wain kana xaadira طalba rafcahu kaqowlihi fi اlxadiiث الصaxiix acuudu bcizaة اllahi waqudratih min shari ma ajidu wa uxaadir fatacawada biاllahi min shari اlmawjuud dhibka jooga sharkiisu ilaahay ka magan galay wa shari اlmaxaadir wاdaaci yaطlubu axad shayayn ducadu waa ka duwantay laba midkood buu dalbaya ka ducaysanaya ima xusuula manfacati wa ima dafca madarati marka ayuhuma acam adducaa wاlisticaada kaba caamsan adducaa waa cam walihada waxa alisticaadatu waa nawcu min anwaci اdducaa falisticaadatu wاlistijaaratu wuxuu uhi ibnu taymiya falisticaadatu wاlistijaaratu wاlاstigaaثatu kuluha min naw min nawci الducaaءi wالطalb dhammaantoodba waa nooc iyo kamida ducada iyo طalabka isticaadada xukumkeeda marka laga hadlayo wixii laga yihi ducaa ayuun baa laga odhanaya marka ducadu waxaynu sheegnay aynu soo baranay inay tahay min alafcaali اlmuxtamila maxaa looga jeeda min alafcaal اmuxtamila haye hmm. alafcaal alati takunu cibaadata taara walaa takunu cibaadata taarata ukra yani afcaal aan mar walba cibaado ahayn ee mar cibaado noqota marna aan cibaado ahayn alcibaadaat اlmaxdana maxaa looga jeedaa aye afcaasha mar walba cibaada ayb adducaa oo ah baryadu ama isticaada ha noqoto ama istiqaaha ha noqoto ama ducadii caamkahayd ha noqoto se alabu nafcin oo kale ma min alafcaal muxtamilaba oo marna cibaadaday noqoto marna cibaado ma noqoto mise waa min alcibaadaat almaxda aye min alafcaal muxtamila ayib marka mar walba cibaado maaha ma ladii yataratab calaa dalik taa maxaa ka ratimaya marka la idhaha mar walba cibaado maaha waa ficil marna cibaado noqdo marna aan cibaado ahayn haddaan ku idhaahdo imika qalinkaaga ii dhiib dee waa ducaa waa bari ama aan ku idhaahdo qabow baan dareemayaa ee marwaxadda iga baktii waa isticaado haddana cibaado maaha soo ma ayib marka markaynu idhaahno waa min alafcaal اlmuxtamila alati la takunu cibaadaة fi kuli اlaxwaal wa inama takunu cibaadaة fi bacdi الsuwar waa maa xukm ka ratimaya haye yani inaan mar walba lagu xukumahayn anahu laa yuxkam calى jamiici suwariha bishirk suwarkeeda o dhan inaan lagu xukumahayn inay tahay shirki mataa yuxkamu calayha bishirki ducaa isticaada istikaafa goormaa lagu xukumay inay shirki tahy aye fadal malala ninka kugu xiga wey haye haye nacam inamaa yuxkamu calayha bishirk fi اlxaala alati takunu fiha cibaada xaaladda ay cibaadada tahay baa lagu xukumayaa haddii ilahay cid aan hayn loo sameeyo shirki xaaladaha aanay cibaado ahayna laa yuxkam calayha bishirk wax kaloo lagu xukumaba ile baryadu mararka qaarkood bay xaaraan tahay mogta mararka qaarkood bay waajib noqonaysa mar bay makruuh noqonaysa mar bay mustaxab noqonaysa ayib ayib maxaa lagu garanayaa bima yucraf bikowniha cibaada inay cibaado tahay maxaa lagu garanayaa inuu qofku isagu inoo sheego u ha baryadayda magangalka istikaasada tacabud iyo taqarub baan uga jeedaa ma intaasoo quraa lagu garanaya haye صaxiix ah. bitasriixi waa lagu garanaya sida tusaalaha aynu sheegnay wa yucrafu kadalika bilqaraa'in qaraa-intana waa lagu garanaya marka isticaadadu min xayثu altawxiid washirku marka laga dhinaca inay tawxiid tahiy inay shirki tahay waa anwaac الnوع الأول waa الاstiعاadaة العibaadiية التwxiidiية waa magangal cibaado ah twxiidah wa hiy الاstiعاadaة bالlah min شhari kuli di shari waa magangalka ilahay laga magan galo mid mid kastoo shar la sharkiisa tadalula وkhuضuuعا iyada oo magangalka ay la socoto dulow ilahay loo duloobay khuduuc loo khuduucayo maca alictimaadi caleyh wathiqati bih oo ilahay la cuskanayo o lagu kalsoon yahay bimacnaa maaha uun acuudu billaahi oo quri dee cibaado noqon mayso ee qowlka iyo ficilku sifaat buu cibaado ku noqdaa waa maxay sifaatkaas bima yasiru اlqowl wاlficlu cibaadatan yaعni qowlka iyo ficilka inuu cibaado yahay ku sugnaatay fi nusuus marka qofku uu sameeyo goor muu cibaado noqonaya cibaado arkaan bay leedahay hadaynu soo dhaweyno haye tadalul iyo khuduuc iminka haddaad tukato oo salaadaada tadalul iyo khuduucu ka maqan yahay laa takunu cibaada arkaantii ay cibaado ku noqon lahayd baaba maqan mogta walihaada maynaan odrhan alisticaadatu biاllaahi bishari kuli dii sharin oo qura baa cibaado ah maxau tadalun wakhuduucan maca alictimaadi calayh wahiqati bih laakiin mar walba in la sheegaa miyay shardi tahy shardi maaha in mar walba awsaaftaa la raaciyo shayga cibaadanimadiisa laga hadlayo la haahdo man salaa lilaahi faqad taqaraba ila اllah faqad cabada la waynu odhan karna waynu ilaaqi karnaa lakiin mar walba maxaynu ujeednaa qofka salaadiisu ay ku dhisan tahay tadalul iyo iyo khuduuc iyo sida culimada qaarkood ay ku dareen maxabo tadalul khuduuc iyo maxabo ay ku dhisan tahay soomki waa saas oo kale jamiic alcibaadaat inay markaa cibaado tahay isticaadada ilaahay la magan galaa maxaa u daliila darsuna yuctabar muraajaca wailaa qad darasna hadi اlmasaa'il fi sharxi ثalaaثaة اlusul haye yani amr اllahi biha fi kahiir min aayaati اlqur'aaniya amarka ilaahay uu amray in isaga la magan galo aayaad badan kul ma amara allahu bihi amra iijaabi aw istixbaabi fahuwa cibaada qowlihi tacaalى qul acuudu birabi اlfalq qul acuudu birabi الnaas wma amara allahu bihi fahuwa maxbuub cindahu wixii addoomihiisa amray waa wuxuu jeceliyay wakulu maxbuubi lilahi fahuwa cibaada ayib daliil labaad ihbaaruhu biannaha xaalu rusulihi wa cibaadihi saalixiin waranka ilaahay uu ku waramay isticaadadu inay tahay xaalad ay ku sifoobi jireen rasuuladiisa iyo addoomihii saalixiinta fahada nuux yastaciidu biاllah ilahay bay noo sheegeen nuux inuu ilahay magan galay inii acuudu bika an aslka ma laysa lii bihi cilm wahada muusa isticaada biاllahi min shari caduwi wainii cudtu birabii warabikum an tarjumuun wahada muxamedu salى اllahu alيه wasalam kana yaqul acuudu biاllahi اlcadiim wbiwajhi اlkariim wasulطaanihi اlqadiim min الshayطan الrajim whadihi maryam umu ciisa istacaadat biاllah lama jaءaha jibriil fi suurati bashar qalat inii acuudu bالraxmani minka in kunta taqiya ثلاثة نسبة التacabudi والتaqرب bha ilى الصاaliحiina min cibaad الlah taa hore way isu dhow yihin أربعة waصية النabiyi biha أصxaabه nebigu asxaabtiis u dardaarmi jiren ilaahay magan galaan cuqba ibnu caamir wuxu uhi si abu daawuud wariyey nebigu wuxuu yihi fi lmucawadateyn qul ucdu bi rabifaaq qul ucdu birabbi nnaas tacawad bihimaa labada ilaahay ku magan gal yacnaa akhriso qofka akhrista labadaas suuradoo qof ilaahay magan galay famaa tacawada mutacawidu bimilihima yaعnaa wax ilaahay lagu magan galoo lamidii ma jiro kadalika ila cibaadati waxaa tusinaya damu man sarafa alisticaadata ilaa gayrihi kuwa ilaahay cid aanayn magan galay waa la dhaleeceeyey oo saaqa allahu qisatahum fi siyaaqi dami wالsukriyati wالtahakum waanahu kana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaali min aljin fazaaduuhum rahaqa nooca labaad waa alisticaadaة shirkiya isticaadada shirkiga ah wa hiya anwaac waa suwar bay leedahay noocyo الnوع الأول الاstiعاadaة bغayr الlah فيma laa yqdir عalayh ilا الlah magan galka la magan galo cid aan ilaahay ahayn oo arrin ilaahay mooyaane cid kale aanay awoodina dhexdii dhaca kالاstiعاadaة bغayr الlahi fi dafع الأmراad aw rafciha in ilaahay cid aan ahayn la magan galo oo laga magan galo ama loo magan galo inuu xanuunada kaa celiyo ama kuwa kugu dhacay inuu kaa shaafiyo waa shirki maxay shirki u noqonaysaa taas ducaaءu gayr الlah الاstigaaثaة bغayr الlah الاsticaadaة bغayr الlah fima laa yaqdir عalayh ilا الlah لmada hiya shirku aye maxaa ku jira aywa dhamaystir jaclu shayin ligayrihi yaعnى fi dalika nisbaة shayi min khasaaئis الlahi ilى gayrihi waxaa ku jira magangalka noocana wax kamida khasaaistii ilaahay cid kale inaad ku sifaysay man اladii yaqdiru عalى kuli shay allah waxdah min khasaais اllahi anahu qaadiru calى kuli shay waa arrin ilahay u la gaariyay haddaad tidhaa ka waran cid aan ilahayn baa qaadir calى kuli shay so wixii ilahay ula gaarkaamaad siin shirkina muxuu ahaa jaclu shay min khasaais illahi waxuquuqihi ligayrihi waay aad bay u aaminsan yihiin khuraafiyiinta qubuuriyiinta ah ee mushrikiinta ah qaar badan oo kamidiina way tasriixiyaan kutubha ku qoraan ama afkaa ka idhaahdaan youtube-kay ka buuxdaan kuwan soomaalida waa inay yanaa kun xataa in la siiyey mashaaiikhdooda kun kun fa min khasaais ilah miyaana kamid ahayn inama amru ida araada shay an yaqula low kun fa yakuun ilahay bay khasiisadiisa awliyadu la wadaageen bal ninka kule ka war hada mawjuud fi youtub soomaaliya hadlaya somalia ku hadlaya sheekha karaamaadkiisa waxaa kamid ah kun baa la siiyey kun kaanamaa inay leeyihiin ilaahay subxaana watacaala wuxuu la gaar yahay ma jirto oo cid wax walba cid walba uu siin karaa ilaa dee markaa la odhan karo yani in la caabudana cid kale u siin karo odhan kara adiga waxaan ku ogolaaday in laila kaa caabudo waay laba alisticaadaة bاlamwaat wاlgaa'ibiin walow kanat fima yaqdiru calayhi اlaxyaa almawjuuduun magangalka la magan galo kuwa dhintaiyo kuwa maqan walo waxaa laga magan gelaya ha noqdo waxay awoodaan kuwa noole kula jooga waayo hal lilamwaati xukm اlaxyaa kuwa dhintay miyay leeyihin xukumka kuwa nool ma leh waxay doonayaan kuwa qubuuriyiinta ee mushrikiinta ahi in an yajcaluu almeyita kalxay qofkii dhintay inay kala mid dhigaan qofka nool oo qudrat lxayi oo kale ay u yeelaan ka nool awooddiis oo kale markaa tanna sababta ay shirku u noqotay waynu sheegnay oo dee lima fiiha min jacli atasaruf fi اlkown ama atasaruf fi اdunya lilamwaat waxaa ku jirta in dadkii dhintay loo yeelay tasaruf ay adduunyada ku tasarufayaan marka takdiib bay noqonaysaa lilaayaat walaxaadiid ee tilmaamaysa inay adduunyada ka go-een tasarufkooduna u ka go-ay isna wuxuu ku leeyahy dhintay baan baryayaa wuu imanayaa markaasaa wixii aan doonayay buu ii rasuulkuna wuxu uhi idaa maata bnu aadam inqataca camalu iskanna wuxuu leeyahy me weli wuu shaqaysanayaa oo acmaal cusub buu shaqaysanaya oo ah waxa weeyaan kashfu اlkurab wa icaanaة اlmustakiifiin isagoo dhintay buu ajir shaqaysanaya jaylaani meel kastoo looga yeedho wuu imanayaa hawshii loo rabay buu qabanaya marka ajir baa lagu qoraya nabiguna wuxuu le idaa maata bnu aadam qaطca camalu mise waxay odhan doonaan waa bilaa ajir waxba looga qori maayo acmaasha ayaoo ixsaankaa uu samaynayo waa ta kale eh masaladii hore lafteedii baa ku jirta oo jaclu shay min khasaais illah ama nisbatu shay min khasaais illah ligayri baa ku jirta oo wax walba way ugu yeedhanayaan amwaadda waxay leeyihin ma awoodaba ma jirto yadcuunahum fi kuli shay ilaa mid uu igu yidhi kursiga gaariga iga dambeeyuu saaraa dhexdan kasii qaadnay markaa nin baa afka isukaaga geliyey sow garanayay isaga marka wuxuu hi anagu jaylaani wax walba waan weydiisanaa kula shay waan weydiisanaa xata qaad markaanu qaad weyne xataa jaylaani qaad nasi baan idha anagu marka shaahidku qaadka maaha waa wax walba waan weydiisanaa cidda wax walba bixin karta ee wax walba awood u li waayo allah subxana wa tacaala markaa kaad wax walba weydiisanayso khasaaistii ilaahay baad u nisbaysa sifaadka ilahay ula gaarka way ka mid tahay alcilmu bilgeyb isagoo maqan ama dhintay oo xataa hadduu noolaan lao baqdaad joogi lahaa miyuu dhawaaqaaga maqli laha aad hargeyse ka dhex dhawaaqaysa aad leedahay madad ya jil jilani akithna ya kawth ma maqleen in meel fog wax laga maqlo min khasaais illah khasaaista ilahay bay ka mid tahay waayo in wax meel walba waxa ka dhacaya la ogaado min khasaaisilah waxay ku leeyiin weligu meel walba waxa ka dhacaya muriidihii ku dhacaya wuu ogyi haddaad badda ku qarqoonta wuu oogaya gacantu soo fidinaya halkaasuu kaa dhufanaya haddaad u yeedhata adoo diri dhiba jooga isaguna uu ku aasan yahay maka ama berbera wuu ku maqlaya weligu wuu ku maqlaya qaar nool baabay aaminsan yihiin inay maqlayaan anay soo marta annagoo joogna eh, meel qofkaanu ka hadlaynina uu joogo meel ugu yaraa noo jirta soddon kilomitr sheekuu ku maqlaya imika bu kuleeyay siduu noo maqlaya anagoo kale ahayn anaguba wa gidaarkan dabadiisa laga leeya maqli mayne marka wuu ka baqanayaa markuu ictiqaaday inuu meel kastoo laga hadlo hadalkaa uu maqlayo meel kastana waxa lagu sameynaya uu ogyahy waxaa ka mid ah alisticaadaةu biاlxayi اlxaadir fi ma yaqdiru calayhi in mid nool oo jooga laga magan galo wuxuu awoodo maxay shiri ku noqon taas maca musaaxabati cibaadaati qalbiyati laha oo haddaad baryayso mid nool oo kula jooga wuxuu qaban kara aad weydiisanayso oo tadalul iyo khuduuc uu raaco tadalulka iyo khuduucaasaa cibaadatan lahu ka dhigaya sooma maca musaaxabati cibaadaati qalbiyati laha kagaayat الtadaruci wالtadalul واlictimaadi caleyh wالhiqati bih faina musaaxabata hadihi اlumuur اlqalbiya lilisticaada tajcaluha cibaadaة lilmustacaadi bih arrimaha qalbigee dee ficilkuba uu cibaado ku noqdaa hadday isticaadada raacaan waxay isticaadadii ka dhigayaan cibaado la caabuday kan la magan gelayo noocyadan aynu sheegnay ee isticaada inay mamnuuc yihiin culimada qaar baa ijmac kusoo naqilay waxaa ka mida ah shekh islam ibnu taymiya kitabkiisa araddu cala albakri juska labaad safxada toddoba boqol iyo lixatan wuxuu yihi sheekh sulayman ibn cabd illaahi fi tasiir caziz alxamiid waqad ajmaca alculamaء calى anahu la tajuusu اlisticaadaة bgayr اllah waana nooca shirkiga ah walihada nahu can الruqa alati laa yucrafu macnaha ruqyada aan macnaha waxaan qofka lagu akriyo la garanay way diideen culimadu kadalika tamiimada waxa ku qoran aan la garanay khashyata an yakuna fiha shay min dalik غayr waaxid oo min almuxadithiin wاlfuqahaa oo min mukhtalaf اlmadaahiba ayaa saraxu biana alisticaadata bigayri اllahi gayru jaa'iza waxay si cad u sheegeen alisticaada bigayr illahi inana banaanayn bal shirku wa muruqu min almilla inay tahy shirki iyo diinka baxa ma aha sheeko maxamed cabdiwahaab iyo wahaabiyiya ay bilaabeen tusaale ibn khuseyma oo min fuqaha shaaficiya ibn khuseyma waana mutaqadim aada uga horeeyey ibnu taymiya iyo ibn cabdilwahaab iyo kitaab lo haha kitaab الtawxiid wuxuu hi afalaysa alcilmu muxiiطa ya dawi اlxija miyaanu cilmigu koobin kuwa caqliga lahow anahu gayru jaaئizi an yaأmura الnabiyu bالtacawudi bkhalqi اllahi min shari khalqi inaanay banaanin nebigu dadka inuu amro in ay khalqiga ilahay makhluuqaadka ilaahay ay magan galaan oo makhluuqaad kale sharkooda ay ka magan galaan hal samictum caalima yujiisu an yaquula hadda wuxuu radinayaa qolooyinkii yihi qur-aanku waa makhluuq marka wuxuu leeyahay hadduu qur-aanku kalimaadka ilahay hadday makhluuq yihiin sidee buu nebigu inoo amrayaa inaynu magan gallo u leeyahy man nazla manzila faqala acuudu bikalimaat اllahi taamati min shari ma khalaq lam yadurahu shayun xata yartaxila min manzilihi dak dee kelimaadka ilahay makhluuqiin siduu inoo amrayaa nebigu inaynu magan gallo makhluuq inaynu magan gallo inoo amraya miyaad maqasheen hal samictum caaliman yujiizu an yaquula daaci acuudu bilkacba min shari khalq illah kacbad waa shay mucadama axad min a horaan idinku sheegaan idinku idhi qadaayaadkan shirkiga fii tawxiid alcibaada dhaca hadalka laga hadlayaa wakhtiyadan dambe ibnu taymiya intii ka dambeysay wuxuu u farabatay lannahu shirkiga fii hadihi اlumuur ayaa wakhtiyadaa batay wakhtigii ka horeeyey shirkigu muntashir mu hayn oo dad xabaalo dul fadhiyo baryaya iyo dad ilaahay cid aan ahayn wax walba ka magan gelaya iyo dee may jirin ama u gowracaya jin ama dad dhintay u gowracaya tawxiidkaa qawi ah mar kasta oo shirkigu ama bidcadu uu faafana dee hadalka laga hadlaya waa inuu bato soo ma ee ma soo dariyeen inuu yahay bal mas'ale kastoo ay ka hadleen waxaa la helayaa amhila iyo tusaalayaal min kalaami اlculamaa almutaqadimiin marka ibn khuseyme wuxuu leeyahy hal samictum caalima yujiizu an yaqula اdaaci acuudu bاlkacba min shari khalq illah aw yujiizu an yaqula acuudu bالsafa wاlmarwa aw acuudu bcarafaat waminan min shari ma khalq allah hada laa yaquluhu hadda waa amaakin mucadama muqadasa soo maha meelahani haada oo ah in kuwaa la magan galo kacbada iyo mino iyo safiya marwe iyo carafa iyo laa yaquluhu walaa yujiizu اlqowla bihi muslimu yacrifu diin allah ma oranayo mana banayni muslim diinta ilahay garanaya maxaalu manaa mustaxiil muxaalu an yastaciida muslimu bikhalqi اllahi min shari khalqi in muslim khalqiga ilahay magan galo sharka khalqi ilahi u ka magan galo qiwaamu الsuna alasfahani isaguna waa shaafici kitaab cadiima buu l alxuja fi bayaan اlmaxaja isna wuxu uhi wamin asmaayihi alwahaab ilahay magacyadiisa wahaab baa kamida yahab lcaafiya walaa yaqdiru lmakhluuqu an yahabaha caafiya ilah un baa hibeeyey makhluuq ma hibeyn karo wayahab اlquwata walaa yaqdiru lmakhluuqu an yahabaha taqulu ya rabi hab li lcaafiya walaa tasأlu makhluuqa dalika makhluuq caafiye ma weydiisanaysa wain sa'altahu lam yaqdir caleyh haddaad weydiistana ma awoodo wataqulu cinda ضacfika ya rabi hab lii quwa wاlmakhluuqu laa yaqdiru calى dalik rabbi ow awood iyo xoog ii hibe makhluuquna taa ma awoodo albayhaqi waa macruuf weliba ashaaciradii mutaqadimiintu ka mid ahaa kutub badan buu leeyahay الsunan اkubraa baa ka mida manaaqib shaafici baa ka mida alasma wasifaat kitaabka la dhaa baa ka mida kitaabkiisa alasma wasifaat wuxuu ku yihi waamara an yustacaada fi hadihi اlakhbaar bikalimaat اllahi tacaalى axaadiida nebigu wuxuu ku amray in kalimaadka ilahi la magan galo kama amarahu اllahu tacaalى jala hanaaءu an yastaciida bih faqaala siduu ilaahay u amray nebiga inuu nebigu ilahay magan galo faqala wqul rabi acuudu bika min hamazaat الshayaaطin wacuudu bika rabi an yaxduruun qala caza wajala faاstacid biاllahi min الshayطan الrajim walaa yasixu an yastaciida bimakhluuqi min makhluuq yaana xadiidku wuxuu daliilu yahay qur'aanku inaanu makhluuq ahayn waayo ma banaana mana ansaxaysa in makhluuq makhluuq laga magan galo fadala anahu istacaada bisifati min sifaati dati waamara an yustacaada bisifati min sifaati dati wahiy غayru makhluuqati kama amarahu اllahu tacalى an yastaciida bidati wdathu غayru makhluuqi albagawi min fuqahaءi shaaficiya kitaabkiisa sharxu الsuna mujalada koowaad safxada boqol iyo shan iyo sideetan wuxuu ku yihi wfi hada اxadiiثi wa xadiidki acuudu bikalimaat اllahi taamaat wfi hada اxadiiثi wfi amhaali mima jaءa fihi اlisticaadaة bikalimaat الlah daliilu calى ana kalaam اllahi غayru makhluuq mar haddii kelimaadka ilaahay la yihi magan gala inaanay makhluuq ahayn bay taasi daliiluta waayo makhluuq lama magan galo lianna nabiya sala اllah alay slam istacaada bihi hadalka ilahay buu magan galay kama istacaada bilah siduu ilahay u magan galay faqala salى اllahu alayh wasalam acuudu bika min hamazaat الshayaaطin acuudu bika rabi an yaxduruun waqala acuudu birabi اlfalq waqala acuudu biاllahi min الshayطan الrajim waاstacaada bisifaatihi kama jaءa fi ducaaءi اlmushtaki wla acuudu bcizaة اllahi waqudratih min shari ma ajid walam yakun الnabiyu salى اllahu alيه wasalam nebiga uma banaana oo ma ahayn yastaciidu mid magan gala bimakhluuqi min makhluuqin makhluuq mid makhluuq ka magan gala ma ahayn addarami isaguna waa bifuqahaءi shaaficiya wuxuu leeyahy kitaab cadiim o la ha annaqd calى lmirisi bishr mirisi buu ku radiyey عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم aw min taxti arjulikum qaala rasuulu llah acuudu biwajhika buuri ilaah wejigaan ka magan galay dhibkaas afayajuusu ayuha lmucaaridu bishr marisi buu la hadlaya miyay banaantay kaagan xaqa ka hor imanayow an yutaawala haada oo wejiga in la awilo la ydhaha acuudu bihawaabika walacmaal alatii yubtagaa biha wajhuka biwajhi lqibla miyaa la odhan karaa cuud biwajhika nebigu wuxuu uga jeedaa abaalmarintaada ile wejigay thawaab ku fasiraan mogta markay taxriifinayaan abaalmarintaadaan magan gelaya acmaasha daraaddaa loo sameeyaan magan gelaya qiblada wejigeedaan magan gelaya fainahu laa yajuusu an yustacaada bishay biwajhi shayin gayra wajhi illahi tacaala ma banaano in la magan galo shay wejigii wejiga ilahay mooyaane bikalimaati laa yustacaadu biwajhi makhluuq sheikhu islaam ibnu taymiya raxima llahu tacaala iyo culimada ka dambeysay aqwaashoodu aada bay u badantay nooca saddexaad alisticaadaة bاlxayi اlxaadir fima yaqdiru calayhi in la magan galo mid nool oo jooga wuxuu awoodayo wax ka qaban karaya in laga magan galo min gayri musaaxabati cibaadaati qalbiyati laha wax cibaadaad qalbigina iyadoona la socono tadalul iyo khuduuciyana aanay la socon wa fiiha alkhilaaf aladi fi اtawakul waxaa ku jira khilaafka ku jira tawakulka ma odhan kartaa tawakaltu calayka qof ma ku odhan karta fiiha khilaaf s insha allah inu sheegi doon waan arki doonaa wakaltuka waad odhan kartaa waan ku wakiishay lakin tawakaltu caleyka ma odhan kartaa makhluuq xayo xaadira fi ma yaqdiru caleyh sidaas oo kale waxaa la isku khilaafay acuudu bika makhluuq miyaa lagu odhan karaa laba qowl bay culimadu ku leeyihin alqowl bimanciha muطlaqا qolooyin yihi afkaba lama soo marin karo acuudu bika iyadoo makhluuq lala hadlayo laa yustacaadu bimakhluuq bay dhaheen lianna lafd اlisticaadati ka lafdi الtawakul lafdigan isticaado lafd tawakul kuu la midi laa yakunu ila biاllahi waxdahu tawakaltu calى اllahi maa la odhan karaa calى gayr اllah la Eh, acuudu bilah laakiin cidaan allah ahayn acuudu bika lama odhan karayna waxyaabaha ay ku xoojiyeen waxaa kami liana alisticaadata fiiha tawajuh اlqalbi waاxtisaamuhu waltijaahu waraqbatuhu wakhuduucu isticaado waxaanay ka madhnaanahayn bay leeyihiin acmaal qalbi ah oo cibaado ah walaa tasluxu ila lilahi waxdah hadaladii aynu akrinay culimadana ilaaqaasaa ku wada jiray soo ma inaan makhluuq la magangeli karin wax tafsiili kuma jirin walihaada inta badan qolooyinka yihi laa yustacaadu bimakhluuqa sidaa u ilaaqay hadalkoodu wuxuu soo arooraa markay ka hadlayaan kalaam ullaahi inaanu makhluuq ahayn mar haddii alisticaada bikalimaat illaahi layna amray oo alisticaada bilmakhluuqna markaa ma banaana bay raaciyaan kadalika sifaatka ilaahay markay ka hadlayaan inay tahay sifaat xaqiiqiya waxaa ka mida qowl alimaam axmed raximah اllah markuu axaadiida qaar ka mida sheegay wuxuu yihi kama fi suna lilkhalaal walaa yajuusu an yuqaala uciiduka bالnabiy yani adoo qof u ducaynaya inaad tiraa nebigan ku magan gelinaya maganta nebigan kaa yeelay aw biاljibaal aw biاlambiya aw biاlmalaaikati aw biاlcarshi aw biاlard aw bishayin mima khalaq allah laa yutacawadu ila biاllahi aw bikalimaati ilahay daatadiisa iyo sifaatkiisun baa la magan geli karaa buuri ahlucilmiga qaarkoodna waxay leeyihiin alisticaadaة bاlxayi اlxaadir fima yaqdiru calayh min gayri musaaxabati cibaadaati qalbiyati lah waa jaa-iz mid nool oo kula jooga wuxuu awoodo in laga magan galo iyadoo cibaadaad qalbigina aanay la socon waa wax banaan waxaa ka mida shekh اiسlاm iبnu taymiya sulayman بn cabdالlaahi cabdiلرaحman iبn qasim sheekh iبn baz sheekh iبn cuthaymin tusaale haddaynu ka soo qaadano hadalka iبnu taymiye fi raddi calى اbakri wuxuu ku uhi wa ama طalbu ma yaqdiru عalayh fi xayaati fahada jaaئز sawaء sumiya اstigaaثaة aw isticaadaة aw gayra dalik qofkii noolaa ee kula joogay wuxuu awooday in laga dalbaa waa banaan tahay istiqaahaha lagu magacaabo ama isticaadaha lagu magacaabo ama ducaha lagu magacaabo qowlka dambe ayaana raajixa inagoo labada qowl jamcin doona waayo adilada tusinaysa alisticaadaةu biاlxayi اlxaadir fima yaqdiru caleyh inay jaa-is tahayna mar hadday cibaadad qalbiga ka maran tahay aada bay u badantah waxaa kamid xadiiثu abi hureyra fi صaxiixeyn nebigu markuu fitanka ka hadlay muxuu yihi soo koobayahay faman wajada minha maljan aw macaada falyacuud bihi qofka meeluu kaga gabado ama ka magan galo helaha ka magan galo xadiidu jaabir fii muslim baa lamida imraa min bani makhzuum baa wax hadday nebigaa loo keenay facaadat biumi salama umu salamay magan gashay zawji nabiyi sala اllah alay slam nebiguna ma inkirin waxaa la mida xadiidu umi salama fi saxiixi muslim nebigu uhi yacuudu caa'idu bilbeyti kacbadu u jeedaa mid ba magan geli doona gurigan waa alkacba wa kadalika waxaa la mida xadiidka cubaade ee muslim wariyey nin garaacaya addoon uu lahaa buu nebigu kusoo baxay markaasa addoonku wuxuu yihi acuudu birasuuli illaahi minka acuudu birasuuli illaahi minka waa sariix rasuulka ilaahay baan kaa magan gelaya rasuulka ilaahayna xayi xaadira buu ahaa oo awoodana inuu ka celiyo waana dee sida dhacday rasuulku alayh isalaatu wasalaam uu ka celiyey waay wa xadiiثu abi mascuud wey maaha cubaada xadiiث abi mascuud fi muslim anhu kana yadrib gulaamahu fajacala yaqul acuudu biاllah qala fajacala yadribhu faqala acuudu birasuuli الlah fatarakahu faqala rasuulu الlahi wallahi lallahu aqdaru calayka minka calayhi qala faاctaqhu fi isticaadaة اlgulaam bالnabiy fima yaqdiru calayh min manci abi mascuudi min darbihi qad facala الnabiyu alayh الsalatu asalaam dalik haddaba labadan qowl ile nusuus baa kusoo aroortay alisticaada bigayr illah weliba sariix ku ah soo ma see loo jamcinayaa sheekh saalex al sheikh horena waan idinku sheegay waa saalix ibnu cabdilcaziz ibnu maxamed ibnu ibraahim ibnu cabdilatiif ibnu cabdiraxmaan ibnu lxasan ibnu maxamed ibnu cabdilwahaab waa wasiirkii awqaafta hore ee sacuudiga haddana maalmahana kaanat lahu duruus fi lmasjid الnabowi waa caalim muxaqiqah shuruuxdiisuna aad bay qayim u tahay u sharaxay kutub الtawxiid kitaabka la yidhaahdo aلtamhiid sharxi kitaab الtawxiid wuxuu ku sheegay sheekhu markuu yihi baabl min ashirk alisticaada bigayr الlah inay su-aali ka imanayso ama anwaacda isticaadado dhan baa shirki ah xataa wuxuu bani aadamku awoodo wuxuu yihi wاljawaab ana ana hada fihi tafsiil tafsiil baa ku jira culimada qaar waxay yidhaahdeen isticaadada tawajuh اlqalbi baa ku jira qalbigu ciddaa la magan gelay xaggiisa inuu jihaysto واctisaamuhu واltijaahu waragbathu وhadi الmaعaani la taصلح ila lilah walihada way diideenba alisticaada bغayr الlah noocay doonaysaba ha noqotay kuwo kalena waxay yidhahdeen mey adila ku soo aroortay bian yustacaada bilmakhluuqi fima yaqdiru caleyh ana xaqiiqat alisticaada waa maxay waa nooc ducaah oo alabu inkifaafi shar ah shar iyo dhib in yana lagaa qabto marka intaa dabadeed wuxuu odhanayaa hadal aada u qiimo badan waladii yadhar ana almaqaama kama sabaqa fiihi tafsiil tafsiilkaa khulaasadiisa waxa weye wuxuu leeyahy isticaadadu labay ka koobantay camal daahira oo dee hadalkanuu qofku odrhanayo ee qofkii ku dhibayey mid kaloo nooloo kula jogo kaa celin kara aad leedahay acuudu bifulanin minka waa camal daahira soo maa kaas waa hadalkaa muuqda dee iyo camal baaina iyo camal qarsoon qalbigu uu samaynayo camalka daahirki waa an yaluba alcawda wa an yaluba alciyaad camalka baطinkiina waa maxay waa tawajuh اlqalb kan la magan gelayo qalbigu xaggiisa inuu jihaysto iyo sakiinatuhu wadiraaruhu waxaajatuhu altawakulu calayhi wathiqatu bihi waa camalkaa uu qalbigu samaynayo wa tafwiidu amrihi ilayh marka alisticaadaة bاlmakhluuqi اlxayi اlxaadir in kaanat tajmac haadayn الnowcayn falaa tajuus bal hiya shirku haddii labadaasiba ay ku wada jiraan oo qofka magangelkiisu aanu carabka unahayn ee ay la socoto inuu qalbigiisuna ka noolee la jooga ee wax tari kara uu cuskarayo oo uu talo saaranayo oo arrinkiisa u dhiibanayo dee taasi ma bannaana ee waa shirki alisticaadatu bilxayi alxaadir fii maa yaqdiru calayh hadday ku koobantahay bilcamali daahir oo aanu qalbigiisu kanu magangelay aanu u khuduucin afka inuu ka leeyay u leeyay un dee iga celi kar ama dhibkiisa iga qabo un ay tahay qalbigiisu aanu cuskanayn oanu ukhuduucahayn oo cibaadaadkii qalbiga ahaa aanu isaga u yeelahayn markaana waa banaanta walihaada culimada diiday alisticaada bilxayi اlxaadir fi ma yaqdiru caleyh ama alisticaada bilmakhluuq muطlaqa laa waxaa laga maarmaan ah in mancigooda lagu xambaaro alisticaada aljaamica lilmacnayiin isticaadada ay diidayaan mulaqan ay u diidayaan inay tahay ta labada macnoba kulmisatay alcamal aahir iyo alcamal albail culimadan banaysayna isticaadada ay banaynayaan alisticaada bilxay alxaadir fi ma yaqdiru caleyh waa alisticaada almutadamina lilcamal aahir faqad oo iyaga laftooda waa inagii sheegnay oo isticaadada shirkigaa baynu ku dararay alisticaada bilxayi alxaadir fi ma yaqdiru calayh walakinaha musaaxabaة e licibaadaati qalbiya ka labada qowl saasaa lagu jamcinaya waadix mata yaa sheegaya khulaasada alisticaada bilxayi alxaadir fi ma yaqdiru calayh culimadu maxay ka yidhahdeen horta baynu nihi aye alisticaada bاlxayi اlxaadir fima yaqdiru caleyh waxay culimadu ka yihahdeen laba qowl alqowl bاlmanci muطlaqan iyo alqowl bاljawaasi muطlaqan soo ma qolooyinka yidhi waa banaantay maxay deliishadeen adilo ay ku soo aroortay alisticaada biاlmakhluuq oo qof baa nebigoo maqlaya ku leh si oo qof kale dhibkiisa iga celi acuudu birasuuli اllahi minka acuudu biumi salama iyo gabadhii reer beni makhsuumi waxaday leeday nebiguna uu maqlaya alayh isalatu wasalaam mana inkirin qolooyinka diideyna adila ha صaxiix waxay yidhaahdeen acmaal qalbiya baa isticaadada la socota soo ma watawajuh اlqalbi waliltijaaءu ilayhi wa sakiinatuhu watawakul caleyh watafid amri ileyhi wathiqatu bi waxyaabahaasa la socda acmaashaasina laa taslixu ila lilahi bay dhahen waadix ma maxaa lagu jamcinayaa baynu nidhi in la idhaha isticaadadu waxay ka kooban tahay camal daahir iyo camal baaina camalka daahirka waa qowlkan camalka baainkaina waa acmaasha aynu sheegnay tawajuha iyo sakiinada iyo kuwaas haddii labaduba ay wada socdaan alisticaadau bilxayi alxaadir fima yaqdiru caleyh ma banaana bal waa shirki ile qalbiya baa la socdee haddii camal daahir oo qura tahayna waa waadix culimada muطlaqan u diidayna qowlkooda maxaa lagu xambaaraya baynu nihi alisticaada aljaamica lilmacnayeyn inay ujeedaan culimada banaysayna inay ujeedaan alisticaada alati laa tajmacu almacnayeyn wainama tatanaawalu alcamal الظaahir waadix ya rijaal wallahu aclam sala اllah alى nabiyina